بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وتقني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وغرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ka bilaabaynaa maanta insha allahu tacaala darsigeeni toddoba shanaad ee kitaabkeenii متن أبي شجاع أما الغاية والتغريب فصل فيما تشتمل عليه الصلاة halkaasaan ka bilaabayna insha allah fasalkani wuxuu fasal u yahay fiimaa shay tashtamilu ay ka kooban tahay ama ay koobsanayso calayhi korkiisa asalaatu salaadu salaadu maxay ka koobantahay wa rakacaatu alfaraa'idi arkaanta salaada ku dhex jira rakacaadka wa rakacaatu alfaraa'idi arkaanta rakacaadka ku dhex jiraahi sabca cashrata rakcatan sabca cashrata rakcatan waa toddoba iyo toban ragcadood salaada markii la tukanayo arkaanta ku jiraahi waa toddobiyo toban fiiha waxaa ku jira buu yidhi sabcata cashara rukuucan toddoba iyo toban rukuuc baa ku jira wa arbacun wa thalaathuuna sajdatan iyo soddon iyo laba sujuudood wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan iyo sagaashan iyo afar takbiiro wa tiscatu tashahudaatin iyo sagaal ataxiyaat khamsatun shan ka mida minhaa sagaalkaas fardun waa waajib waa arkaan wa cashru tasliimaatin iyo toban salaamo naqsi ayaa ku jira wiir salaadii to salaadii wuxuu sheegayaa shantaa wa mi'atun wa halaathun wa khamsuuna tasbiixatan waxaa kaloo ku jira salaadihii hee boqol iyo konton iyo saddex tasbiixo ayaa ku jira marka soo uruuriyo toddobiiy toban ragca buu ku yidhi sheikhu raximah allahu tacaala ragcad walba waxay leedahay hal rukuuc saas maaha marka arkaan rukuucaadka salaada shantaahi waa toddobiiy toban afar afar ku dhufo eh, afar ragcadood duhurku waa afar eh, duhur iyo casar duhur iyo casar iyo cisho waa saddex soo mina afar waa intee labayo toban ragcadood labaiyo toban rukuuc waxaa ku dartaa saddex salaada maqriba shan iyo toban waxaa ku dartaa laba laba laba rukuuc oo salaada subaxa waa intee toddobiyo toban rukuuc taas yacnii waxaa isku la-eg toddobiyo toban ragcadood iyo toban maadaama hal hal ay tahay sujuuduna maadaama laba ay tahay laba ku dhufo ragcaddii intee leedah laba sujuudood marka haddana waxaan soo sheegnay ah, rukuucda salaadaha shantaahe toddobiyo toban ragcadood inay yihiin rukuucdiina labay leedahay laba ku dhufo markaa waxay sheikhu ku yidhi waxaa weeye buu ku yidhi raximah tacaala wa arbacatun wa arbacun wa halaathuuna soddon iyo afar sujuudood waaye laba lagu dhuftint soo baxaysa wa arbacan takbiiratan takbiirtii allaahu akbarta ah markii la ysku daro tii waajibka ahaydoo salaada lagu xiranayay iyo tii kalaba markii la ysku daro shiikhuu wuxuu ku yiri raximah allahu tacaala hee sagaashan iyo iyo afar takbiiro weeye ayadana waa waa koy toban takbiiruu leeyahay maqhribkuna toddobiiyo toban takbiiro cishaha iyo maqrib cishaha iyo duhurka iyo casarkana mid kasta wuxuu leeyihiin mid kasta wuxuu leeyahay labaatan iyo laba takbiiro marka saddex min labaatan iyo laba ah waxaa ku dartaa koob iyo toban salaad subaxa iyo toddobi iyo toban salaadii maqribka ahayd sagaashan iyo afartuwa taas sagaashan iyo afar takbiiro wey warka waa ku dhacay soomaa sagaashan afar takbiirood intee waajibka ah oo rugniya shan mid kasta haldee idan takbiiratu ixraamka shan takbiiro ixraam baa ku jira markaa inta kale waxay noqonayaan takbiiraadkii salaada lagu soconayay warka waa ku dhacay soomaa waayahay wa tiscatu tashahudaatin ayaduna waa sagaal taxiyaad sagaal taxiyaad waa garanaysaan intay tahay waayahay oo salaadaha waajibka salaadaha afar afarta waxay leeyihiin intay leeyihiin afar saddex salaadood waa min afarah waxay leeyihiin labo sideed duhur iyo cas duhur iyo casar iyo cishe saddex maah waa lix salaada maqribka labadeeda taxiyaad ku dar sideed halkii salaada subax ku dar sagaal wakaa wa miatun wa halaathun wa khamsuuna tasbiixa subxaana allah adii isku daro subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi lacla kii ahaataba wuxuu shiikhuu ku yidhi waa boqol iyo konton iyo saddex tasbiixo shiikhu wuxuu xisaabiyey adna alkamaal dhammaystiranka meesha ugu hooseysa uu ka bilaabanayo tasbiixdu waxay leedahay aslu sunna iyo adna alkamaal iyo magaranaysaa aqsa alkamaal tasbiixda waxaa ugu yar asl sunna waxaa la dhaho subxaan allah in mas lagu joojiyo sunnadii asalkeedii waayo marka waa ku dhacay soo maa saddexna in laga badiyo ayadana waxay noqonaysaa eh, aqsal kamaal shiikhu hadda wuxuu kuu sheegay dhammaystirka meeshuu ka bilaabanayo ah eh, in meel kasta subxaana rabbiya lacala saddex jeer la yidhaahdo saddex saddex in loo dhaho kaaga soo qabta marka haddii saddex saddex loo yidhaahdo eh, ragacad walba marka sagaal xabbaa ku jira rukuucdii laba rukuucoodoo min saddex waa intee lix ah, rukuucdu waa hal xabe rukuucdu waa saddex xabo sujuud oo laba xabaayo min subxaana rabbi lacaalamka saddex la dhahayo waa intee waa lix subxaan laba sujuudo waa lix subxaan rukuucduna waa saddex halkii ragca marka waxaa ku jira sagaal subxaan subxaana rabbi alcadiim saddex xaba ah iyo sujuud lix xabaayo saddex u qaadanaysa marka ragcaddii hadday intaa tahay toddobiyi toban ragcaan soo dhigana soo maahayn ku dhufo sagaal toddobiyi toban ku dhufo intaa shiikhu sheegaybaa soo baxaysa warkaa waa ku dhacay soo soomaa wa jumlatul arkaani arkaanta ma garanaysaa jumladeedu iyo idilkeedii fi salaati markii lagu jiro miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan waa boqol iyo labaatan iyo lix rukni weeyaan waayahay mid kale cid kale wuxuu qori karaa dhici karta miataani wa arbacatun wa alaatun soo maah tan baa qoranaysaa wa jumlat larkaani fi salaati waxa weeye miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan <clears throat> weeyaan waayahay haddee halkanna masalo wuxuu ku sheegay shiikhu garanaysaa arkaantii arkaanta salaaddu intay ahayd sideed toban sooma ahayn su noo sheegay marka laysu geeyo buu yidhi salaadihii shanta ahaa arkaantoodii yaah markii laysu geeyo boqol iyo labaatan iyo lix rukni bay noqonaysaa buu ku yidhi marka duhurkiina duhurkii iyo maqribkii iyo ceshihii duhurkii iyo casarkii iyo ceshahaaso afar layaal maa hal buu ka xisaabiyey salaada subax iyo salaada eh, maqribna mid kasta gaar buu xisaabiyey marka boqollabaatnlix bay tegeysa shiikhu muxuu ku yidhi fiiri fi subxi salaada subax waxaa ku jira halaahuuna ruknan maxaa ku jira soddon rukni baa ku jira oo see u dhici kadhaa waxaa jira arkaan ragcad walba laga helayo oo labayo tobana baa jira ragcad walba labayo toban rukni baa laga helayaa in la istaago qiyaamkii qiraa'atu alfaatixadii rukuucdii ictidaalkii haye sujuudii koobaad ama tii labaad fadhigii u dhexeeyey ma ii tirisaan qiraa'adu kusukow maaha qiyaam baa koow in la istaago in wax faatixa la akriyo waa labo haye ii kaadiye in faatixa la akriyo waa labo soo maa ragcad walbaan rabaa inay wax ka siman tahay soo laba maaha in la rukuuco maxay tahay saddex in laga soo kaco oo ictidaalkii afara sujuuddii koowaad sujuuddii labaad fadhigii u dhexeeyey todoba soo ma aha waxaa ku dartaa duma'niinadii marka raacay istaaga rukuuca dumaniinadiisii istaaga dumaniinadiisii iyo sheeg iyo sujuuda dumaniinadoodii labayo toban bitiisa soo maaha labayo tobankaa ragcad walba waa laga rabaa ragcad walba labayo tobankaas hee waa laga rabaa weeye ayib intaa markii lasoo helo hadda labada ragcadood ee salaada subax mid kasta labiyi toban laga helo maxaa ka dhiman soddonkii labiyi toban labiyi toban ku darintee weeye ragcaddii koowaad ee salaada subax labiyi toban labiyi toban rugni baa lagu jira soo maa ragcadda labaadna maxaa ku jira labiyi toban rugni labiyi toban labiyi toban ku dar maxaa ka dhiman meeshuu soddonkan yidhaahday lix baa ka dhiman soo maahan lix ma garanaysaa rugnina joogto ragcad walba kuma jiraan aan tirina lixdaas anniyatu takbiirat lixraami atashahud eh, alakhiir qucuuduhu salaatu cala anabiy sala allah alay wasalam watasliimatu luulaa lixdaasi ragcad walba lagama helo eh, maxaa laga helaa ragcadda koowaad iyo tan ugu dambaysa baa laga helaa marka soo uruuri labiyo tobankii labiyo tobankii joogtada ahaayo ragcad walba ku jiray salaada subax iyo labadan lixdan qeyb horena kaga jira iyo qaybta gadaal kaga jira soddonkaas ayaa maqanaysaa salaada subax rukni ku jira buu ku yidhi alaatuntu sheegaya wataa haye meeshan uu ku yidhi sheikhu wa fi lmaqribi itnaani wa arbacuun afartan iyo laba rukni baa ku jira ayadana sida hadduu soo xisaabi waa saddex ragcadood oo min labiyo tobanah labiyo toban ah. labiyo toban ku dar waa intee yah labaatan afar sooma ayn labiiyo toban kaloo ku dar afartan iyo sideed afartan iyo labaatan afar labaatan afar ku dar intee labiyo toban labiyo toban twenty four labiyo toban ku dar soddon iyo lix maasha alla soddon iyo lixdii waxaa ku dartaa marka lixdii hee aan joogtada ahayn markuu lixdaa leedaha soomaan niyo iyo takbiiratul ixraam atixiyaadkii iyo fadhigiisa iyo nebiga salligiisa iyo salaantii koowaad afartan iyo labo watanmeesha ku taala afartankin labadu wa fi rubaaciyati tii afarleyd ahayd salaadii afar afarleyd ahayd ayaduna waxay leedahay buu yidhi arbacatun wa khamsuuna ruknan konton iyo afar rugni wax kale maaha raaca walba labayi toban asalay leedahay marka afartan labaatan iyo afar iyo labaatan iyo afar waa intee afartan iyo sideed lixdii aan joogtada ahayna ku dar konton iyo dayib shiihu marka haddii laysku daro soddon iyo afartan iyo labo iyo konton iyo afar waxay noqonaysaa boqol iyo labaatan iyo lix markaas dee salaadaha waajibka ah ee afarlahaya hal haba maaha maxay tahay waa saddex salaada casar salaada duhur iyo salaada cishe mid kasta waa konton iyo afar saddex konton iyo afaraad soddon cish salaad subaxa iyo afartan iyo labo salaad hee salaad maqrib marka la isku daro waxay noqonaysaa iyadu markaa laba boqol iyo soddon iyo afar bisutegiisa waa markii la xisaabiyo salaadihii afar afarta ahaa saddexdooda la xisaabiyo haddii hal laga xisaabiyana oo lagu daro maqribkii iyo salaadii subax inta meesha noogu qoran bay sheegaysaa ayib waman cajasa qofkii kari waaya can ilqiyaami istaagii buu kari waaye hebel istaagii buu kari waaye maxaa laga wadaa mushkila iyo mashaqo xanuun badan mashaqo aad u daran oo salaadii khushuuceedii ka saarta ayaa helaysa hadduu istaago macnuhu waa intaa waman qofkii cajisa ka caajiso kari waaya canilqiyaami inuu istaago oo istaaga maxaa u diidaya mashaqo daran baa u diidaysa inay daranta maxaa ku qiyaasaysaa khushuucii salaada iyo salaaddii dhammaystirkeedii bay u diidaysaa ku xanuunsanayaa waa fahamta soo maaha qofkaasi maxaa la sameynayaa fil fariidati salaadii waajibka ahayd sallaa wuu tukanayaa jaalisan asagoo fadhiya buu tukanayaa suu doonana fadhiisanaya markuu tukanayo waxaase u fiican iftiraash fadhiga aan ku sheegi jirnay inuu u fadhiisto waman cajasa waman cajasa qofkii kari waaya can ilqiyaami istaaggii filfariidati salaaddii waajibka ahayd sallaa wuu tukanayaa jaalisan asagoo fadhiya xaga maxaa ku baxay salaaddii aan waajibka ahayn asagoo caafimaad qamaataa fadhiyo hee isaga tukan kara maxaa filfariidati buu ku yidhi salaada waajibka ah baa haddii istaaga la keri waayo fadhi lagu tukanayaa tii sunno ahayd ayadoo lagu tukan karaa saas weye laakiinse qofkii caafimaadka qaba hadduu fadhi ku tukado ajarkiisa haaf buu helayaa taala waman qofkii cajisa ka caajisa canil juluusi inuu fadhiisto fadhigii buu kari waayey sallaa wuu tukanayaa mudajican asagoo dhinacinac u jiifa midigta inuu u jiifsadaa fiican haddii u kari waayo bidixda u jiifsado isagoo dhinacoo jiifa buu tukanayaa ay calaa janbihi asagoo u jiifa weeyaane wa in cajasa hadduu ka caajiso can daalika jiifkii dhinaca midigta u jiibsanaya ama dhinaca biixda u jiibsanaya buu ka caajisay yacni wuu awoodi waaye yusallii wuxuu ku tukanayaa biliimaa'i ishaarid uu madaxa ishaarayo buu ku tukanayaa madaxuu ka ishaarayaa salaadii biliimaa wax weeye ishaarid xaggee laga ishaarayaa madaxa baa laga ishaarayaa waayahay ma idin qorna miya maxaa idiin qoran mudaric idin jirta miya bas isaga darsaday intanna maxaan idhi wain cajasa can daalika mudajicnimadii hadduu karan waayo mudajic maxaa weeye qofkii inuu jiifsado oo midig ama bidixee u jiifsado warka baa ku dhacay soo maa haye qofkaasi wain cajisa can dalika istaahadu kari waaye idijaaca ah yusalli wuu tukanayaa biliimaaci ishaarid buu ku tukanayaa inuu ishaaro salaadii oo madaxuu ka tukanayaa faatixadii rukuucdii sujuuddii madaxuu ka wada ishaaraya biliimaa baa la yidhaahdaa wain cajasa hadduu kari waayo can daalika madaxii inuu ka madaxii mactaba dhaqaajin waay waa baralaato wey haas dhaqaajin baa layi waa qalantahay yusallii wuu ku tukanayaa bidarfihi indhuhuu ka tukanayaa suniyahaas maxaa kuwan maxaa la dhaha indhaha ku yaala xaajibiyada maxaa yidhahdaa xiriba miyalaha xiribuhu ka tukanayaa wayanwii biqalbihi qalbigana wuu ka niyeysanaya inuu salaaddii tukanayo waa fahan soomaahan hadduu xiribihii mactaa dhaqaajin waayo qalbiguu ka tukanayaa salaadii marka waa intee intee darajo wey inuu qofka istaag ku tukado koow istaagiibuu kari waayey haye inuu fadhi ku tukado fadhigiibuu kari waayey inuu dhinacadhinaca ku tukado midig iyo bidix kee tahayba wuu kari waayey inuu jeega jeega u tukado magaranaysaa madaxa ka tukado markaa wuu kari waaye indhaha ayuu ka tukanayaa ribaha ayuu ka tukanaya qof markuusalaad tukanayo rukuucdii sujuudii uu ka ishaaraya ama uu ka baalkaya indhihii mactaa dhaqaajin waa qalbiguu ka tukanayaa maxaa yeele qofka intuu miir qabo salaada lagama cafin waa fahamta soo nin xoog leh oo ma garanaysaa iyo gabar xoog leh ayaa iska soconaysa iyadoo aan salaadiiba tukanayn halkanna maxaa la dhahayaa kii miirka u joogay miirba hadduu joogaba salaadii hee waa la iska rabaa wey khatar wey faslun fii sujuudi sahwi faslun fii sujuudi sahwi sujuuddii sujuudu sahwiga la dhihi jiray buu fasal u yahay fasalkan wuxuu tilmaamayaa oo aan ku baranaynaa qofka salaada dhexdeeda wax ka taga yaa waxa laga dalbayo inuu sameeyo marka waa iyo salaada dhexdeeda waxyaabaha laga tegi kara inta u qaybsanaanaysaa faslun fii sujuudi sahwi sujuud sahwi buu fasal u yahay sheikhu wuxuu yidhi raximahullah walmatruuku sideedaba sujuud sahwi maxaa la yidhahdaa ya ya ayib waxbaan khalday soo caadi maa sahwi luqatan waxaa la dhahaa nisyaan qofkii inuu wax hilmaamo sahwi baa la yidhaahdaa sharciga culimmada fiqiguna sahwi waxay u yaqaanaan baan idhi alkhalalu khalal alkhalalu alwaaqicu fi salaati alkhalalu alwaaqicu fi salaati haa khalalka yani khalalka ku imaanaya ama isdhexyaaca ama khaladka ku imaanaya fi salaati salaadii khaladkaasi alkhalalu lwaaqicu fi salaati alkhalal waa laba laamyaa alwaaqicu fi salaa salaada khaladka ku imaanaya khaladkaasi se u imaan karaa sawaaun kaana camdan aw sahwan ama kasah ku yimaado ama kama ku yimaado sahwi baa la dhahaa warkaa waa ku dhacay soomaa khaladka ku imaanaya salaada ama kas ugu yimaado ama kama hagu yimaado maxaa loo yaqaanaa sahwi alkhalalu alwaaqicu fi salaati sawaaun kaana hee camdan aw sahwan waaya khaladkaa marka markuu dhaco sujuudu sahwi in lala yimaado ayaa maanta baranayna sheikhu wuxuu raximahullah walmatruuku shayga laga tago yacni shayga ay dhacdo in laga tago wey shayga ay dhacdo hee in laga tago min asalaati salaadii xaggeedii alaaatu ashyaa saddex midkood waaye salaaddii waxbaa laga tegey salaaddii baa wax laga tegey markaa maqashid saddex midkood waayo buu yidhi walmatruuku waxa laga tago min asalaati salaada xaggeeda yaa alaatatu ashyaa waa saddex midkood kow fardun rukni in laga tago fardun maxaa weeye rukni in laga tago labo wa sunnatun bacdi in laga tago hadda sunnada muxuu ula jeedaa kii bacdiga ahaabuu ka wadaas wa sunnatan bacdi in laga tago wa hay-atan iyo sunne i bacdiga ka hooseeye in laga tago marka arkaanun wa abcaadun wahay-aad salaadda wax laga tegay haddaa maqashin marka waxay ka dhigan tahay ama rugni baa laga tegey ama bacdi baa laga tegay ama hee ama hay-a laga tegay dayib xukunkeeda see noqonaya marka shiikhu waa kan falfardu faradkii laga tegey oo sida kama ah looga tegay haddaa faradka kas oga tagto salaad way kaa buraysaa yaa falfardu faradkii kama a looga tegey laa yanuubu anhu bedel kama noqon karto sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama noqon karto maxaa la samaynayaa bal eh iska badaaye in dakarahu hadduu xasuusto asagoo salaadii ku jira hadduu xasuusto yaa isagoo salaaddii ku jira hadduu xasuusto inuu rugni ka tegey ee eh, la imaanayaa hadduu salaad isagoo salaaddii ku jira hadduu xasuusto inuu rugni ka tegey dib buu u laabanayaa wuu la imaanayaa marka waa ku dhacay soomaa waataan soo sheegnay taabkii hore salaadii isagoo ku jiraa hadduu xasuusano run inuu ka tegay laba midkood bay ahayd baan nidhi runigii kii la midka ahaa inuu marayo iyo kii la midka ahaa inuusan soo gaarin tusaale rukuucdii baa kasoo tagtay sooma ahayn inaad soo xasuusato adigoo maraya alxamdugii ragcaddii labaad miyaa rukuucdii kala gaadha maya haddaa alxamdu baa kusoo xasuusato rukuucdii baad dib ugu laabanaysaa maxaa ugu laabanaysaa rukuucdaa kasoo tagtay intii u dhexaysay sujuudii iyo fadhigii iyo rabikhfirladii iyo waxaas waxaa la dhahayaa hawada ku dara warkabaa ku dhacay soomaa haddii aad magaranaysaa soo xasuusato adoo rukuucdii labaad maraya taas ayaa booskeedii buuxinaysa waxay ka dhigan tahay sidii nin maraya ragcaddii koobaad nin maraya noqonaysa waafahamta intii udhexaysana waa la tuurayaa shiikhu marka waa haddii salaadii lagu jiro weeye waa inuu dib ugu laabtaa waa inuu soo sameeyaa ruknigii waaya ka waran hadduu xasuusto in dakarahu hadduu xasuusto wazamaanu dee waa bacd salaaddii buu ka baxa wey kani wazamaanu zamankiioo qariibun dhow hadduu xasuusto ka waran salaaddii buu ka baxay isagoo rugni ka tegey wuxuu xasuustay markuu salaada ka baxay asagoo astakfirullah astakfirullah maraya buu xasuusta in dakarahu hadduu xasuusto wazamaanu asagoo zamankii qariibun uu dhow yahay ataa bihi wuu la imaanayaa wahaah wuu la imaanayaa wa banaa calayhi intii ka dambaysana wuu kusii dhisayaa wa sajada wuuna u sujuudayaa lisahwi sujuud sahwi wuu la imaanayaa maxay tahay macnaheedu salaadii subax ama salaadii sheeg salaadii duhur oo kaleeto ayaa saddex ragcad tukatay markaa ma ku dhacay markaasaa isaga baxday maxaa kuu dhimaan hal ragcaa kuu dhimaan adoo astakfirullah maraya zamanku waa dhow yahay soo maa waa xasuustay inaan ragca ka tagtay ragcadu arkaan badan baa ku jira ragca inaan ka tagtay muxuu shiikhu ku yidhi ataa bihi astakfirullah intuu iska daayo wuu kacayaa allaahu akbar buu u kacayaa wa banaa calayhi wuuna ku sii darayaa markaa ragcaddii wuu sii dhammaystirayaa kadibna waa sajada wuu sujuudayaa hee lisahwi buu u sujuudaya marka waa ku dhacay soomaa saasuu sameynaya marka haddii rukni laga tago adoo salaadii ku dhex jirana waa la imaanaysaa marka salaaddii ka badan haddaad soo waa la imaanaysaa wixii ka dambeeyena hee waa soo celinaysaa marka waa ku dhacay soomaa waa kaa ayib marka halkan shiikhu wuxuu noogu sheegay mas'alada koowaad ee sababta sujuudu sahwiga marka waa ku dhacay soomaa oo ah in rugni laga tago si ana looga tago warkaa waa ku dhacay soomaa yaah marka waxaan leenahay mas'aladii koowaad ee sujuudu sahwiga keensanaysa ayaa hadduu shiikhu noo sheegay oo ah inuu sahwiyey oo uu sahwi ku yimaaday maxaan dhihi karnaa saha bimaa yabtulu camduhu xaggaas ka soo baxaysa waxaa raba markaan kitaabka hore soo marin ardaye waxyaabaha sheega sumaanan soo dhigan kitaabkii safiinaha safiinnajaadka kasoo dhiganay afar arrimood inay keenaan sujuudu sahwga yaa xasuusta shiikhuu hadda afartii arrimood safiinuhu tooska noogu sheegay shiikhuu wuu ku dhex daadiye meeshu ku dhex daadiya marka adaa kasoo guraya warka waa ku dhacay soomaan marka kow sadarkood maxaa kasoo guraynaa masalada ah hee assahwu bimaa yubtilu camdah assahwu bimaa yabtulu camduhu qofkii inuu ku sahwiyo shay hadduu kasu samayn lahaa salaadu ka bixi lahayd shay hadduu kasu samayn lahaaee salaada uu ka bixi lahaa hadda ninkan afar taraac laga rabay oo saddexi tukada hadduu ka salaada oga bixi lahaa maxaan dhihi lahayn salaadii hee way kaa burtay laakiinse asagoaan sugan hadduu salaaddii ka baxay salaamu calaykum salam alaykum yirahda asagoo u haysta inuu dhameeyey kadibna xustin racad u dhiman tahay shay kas haddii loo sameeyo hee salaadii ku buraysa ayuu si kamaa u sameeyey marka maxaan leenahay sujuudu sahwi baa lagaa rabaa rugnigana keen sujuudu sahwina keen marka maxaan leenahay saha bimaa yabtulu camduhu shay kas haddii loo sameeyo salaadu ku jabaysa ayuu si kamaa u keenay falfardu faradkii laa yanuubu bedel kama noqdo canhu isaga xaggiisa sujuudisahwi bedel kama noqoto bal ee in dakaruu hadduu xasuusto wazimaanu zamanku qariibun dhow ataa bihi wuu keenayaa weeye wabanaa calayhi isaguna kusii dhisayaa wixii ka dhinnaa kadibna wasajada wuu sujuudayaa lisahwi buu sujuudayaa kaas waa rugniyi xaggaas ka dhig rugni yaan lagaa maqal shay rugniyaadoo ka tegay oo dhahaya hee sujuud sahwa isaga dhammaystirayaa maba buuxin ka dhaba waa in la keenaa rugnigii laftigiisii warkaa ma ku dhacay ayib wasunatu sunnadii bacdiga la dhihi jirayna laa yacuudu ilayhaa usoo laaban mayo qofku bacda talabusi markuu dhex galay kadib bilfardi shay waajib ah rugnigii bacdiga la dhihi jiray bacdiga intee xabuu ahaa iyo tiriya bacdigu intee ahaa toddobo haye atashahudu alawal haye waqucuuduhu in loo fadhiyo wsalaatu cala nabiy sal alla alay wasalam yeh alqunuut iyo istaagiisi wa qiyaamuhu wasalaatu cala alnabiyi wa aalihi iyo wasalaatu cala alaali fi tashahudil akhiir soo maahayn toddobadaas baa bacdi la yidhaahdaa xagganuu kaga waramaya toddobadaas mid ka mid a haddaa ka tagto oo waajibkii ku xigay aad aaddo yaah laa yacuudu u soo qofku ilayhaa ah, toddobadaa mid ka mida ah usoo laaban mayo bacda talabusi markuu dhex galay kadib bifardin shay hee waajiba markuu dhex galay tusaale salaad taxiyaadkii koowaad baa ka kacday ama kas oga kac ama kam ah oga kac salaadu kaa jabi mayso haddaa kas oga kacdid salaadu kaa jabi mayso warka waa ku dhacay soo maa kama haddaa oga kacdid kama ah waa oga kacdo isloodayba haddaa kama oga kacdo oo aad istaagii ragcadda labaad aad u istaagto istaagu muxuu ahaa istaagu muxuu yahay istaagu waa tiirsa waa rugni soo maaha alqiyaam maxaa weeye waa rugni in la istaago waa rugni salaada waajibkaa maxaa kasoo tagtay sunne atixyaadkooda waa sunne sunna kasoo tagtay haddaad sunnihii kasoo tagto oo rugnigii aad dhex gasho laa yacuudu ilayha sunnihii u laaban maysid sunnihii hee u laaban maysid haddaa u laabatay adoo og salaadu way kaa buraysaa adoo jaahilka ah ama aan ogeyn ama hilmaansantaa u laabatana markaa xasuusato waa inaa kasoo boodaa waa inaa hee kasoo boodaa maxaa yeel mar haddii laga soo tegay atixiyadka koowaad saasuu ku baaqday dhaqaajiya asaguna qofka marka muxuu sameynaya haduu kasoo tago abcaada haddii laga tago laguma laabto laakiinse maxaa la sameeyaa laakina waase yeeshee yasjudu wuxuu sujuudayaa lisahwi suu sahwi buu la imaanayaa canhaa bedelkeeda bedelkeeda muxuu la imaanayaa sujuudu sahwi atexiyada koo haddaa ka tagtid ha u laaban atexiyada koo haddaa ka tagtid hee ha u laaban ee maxaa samaynaysaa hadhowdii sujuudu sahwi baa la imaanaysaa wey wakaa waa sunnatu sunnadii abcaadda la dhihi jirayna laa yacuudu ilaa u laaban maya kasaa hoga tago ama kamaa hoga tagee bacda talabus markuu dhex galay kadib bilfardi shay waajiba ah laakinahu hase yeeshee yasjudu wuu sujuudayaa lisahwi buu la imaanayaa canhaa ay bedelan canhaa ayadoo hee bedelkaa kaa hor weeyaan waaya ayib sujuudii qunuudkiiba markuu istaagay waxaa ama qunuudina ah wuu sujuuday isagoo sujuuddii sii galay waa xasuusta inuusan qunuudin maxaan leena ha soo laaban hasoo hee ha soo laaban hore usii soco hore usii soco mhm. walhay-atu hay-adii wixii bacdiga iyo runiga ka soo hara laa yacuudu ilayha u laaban mayo ayada bacda tarkihaa markuu ka tegay kadib ama kasaa uga tago ama kamaa uga tage marba hadduu ka tegey hee u laaban mayo buu shiikhu ku raxima allahu tacaala walaa yasjudu umana sujuudayo lisahwi sujuudu sahwina la imaamayo canha bedelkeeda hadduu la yimaado salaaddaa ka jabaysa khatar wey sujuudu sahwina hee la imaan mayo ayib maxaa ka wadaa marka halkaa yani qofkii wuxuutagey subxaana rabbi cadiimtii buu ka tegey gacmihii kor loo qaadiyo buu ka tegey iisoo qabo subxaana rabbi alcalaadi buu ka tegey rabbi kfirlii rabbi kfirlii fadhiga lagu akrinayo buu ka tegey suurad labaad inuu akhriyo iska ilaaway ama kasooga tegey arrimahaasoo dhan salaada ajar badan bay usoo kordhinayeen haddiiuusa ka tago qofkii hee sujuudu lagama lagama doonayo maxaa hadda haynaa horta inteebos ba hadda haynaa sujuud la iska rabo hal buu fasixin soomaayn oo ah saha bimaa yabtulu camduhu soomaayn qofkii inuu ku khaldamo ama si kamaa u sameeyo shay hee markii kas loo sameeyo salaadu ku burayso warka ma ku dhacay labo wasunna sidaan kasoo boodnay oo laa yacuudu ilayha laba arrimood baa ku jira oo suu sahwiga keena shiikh shuikh noo sheegay muxuu ku yidhi marka koowaad hadduu qofku ka tago eh, bacda hadduu ka tago u laaban malans muxuu la imaanayaa sujuudu marka maxaan leenahay tarku bacdin baan ahaynaa qofku bacdi inuu ka tago maxay keenaysaa sujuudu sahwi warkama ku dhacay ko tarku bacdin hee in laga tago maxay keenaysaa sujuudu sahwi arrinka saddexaad oo sahwi keenaya waxaa weeye ashaku in laga shakiyo fii tarki bacdin mucayan bacdi gaar ah meesha ku jirta iyaduna bacdigii laga tegayey inuu og yahaba inuu ka tegay bacdigan soo mid maaha inuu ka shakiyey inuu ka tegay atixiyaadkii so ayaduna waa shaki ma huba laakiinse uu ka shakiyey labadaba maxaan leenahay sujuudsahi baa la iska rabaa qofkan wuxuu ka shakiyey warheedhe atixiyaadkii koowaad ma soo tukatin ismaan soo tukan maxaan leenahay sujuudsahabi la imow maxay soo gelaysaa ashaku fii tarki bacdin mucayan wa idaa shaka hadduu shakiyo qofkii fii cadadi maa shay tiradii buu ka shakiye shay tiradii hee buu ka shakiye shaygaasoo cataa bihi uu la yimaaday wa idaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi maa shay tiradii hadduu ka shakiyo shaygaasoo ataa bihi uu la yimaaday oo min arakacaati rukuucya ah min arakacaati rakacaadkii salaada ka mid ah hadduu ka shakiyo tiradoodii buu ka shakiyey banaa wuxuu ku dhisayaa bahasha uu ka bilaabaya calal yaqiini inta uu hubuu ka bilaabaya tusaale wuxuu ka shakiyey salaadii salaadii waajibka ahaydoo ma garanaysaa duhurka ahayd soo afar ma ahayn saddex markuu mariix ka shakiye ma saddexbaa mise waa afar maxaan dhahaynaa banaa wuxuu ku dhisayaa calal tuu hubo markuu dhaho ma saddexbaa mise waa afar muxuu hubaa saddex buu hubaa ee muxuu ka shakisan yahay afar inay gaadhay iyo in saddexdii ay ku eg tahay marka maxaan leenahay banaa cala alyaqiini wuxuu ku dhisayaa tuu hubo oo ah saddexduu ku dhisayaa markuu ku dhiso oo saddexa ku dhiso oo ragcaddii afraad uu la yimaado maxaan leenahay wasajada lisahwi sujuudi sahwina markaa wuu la imaanayaa halkana waa masalada afraad oo keenaysa sujuud sahwiga keenaysa intee masalada so dhan sujuud sahwiga keenaysa saddex baan soo dhaafnay kow sahaa bimaa yabtulu camduhu labo tarku bacdin saddex ashaku fii tarki bacdin mucayanin saddex soo maahan arrinka afraad waa kan qofka hadduu ka shakiyo tiradii salaada uu tukaday ma saddexa mise waa afar tuuhubuu ku dhisayaa kadibna hee tii afraad buu ku darayaa kadibna sujuudu buu la imaanayaa tanna waa tii afaraad ee sujuudu sahwi keenaysay oo musalaxa fiqiga waxaa loo yaqaanaa tusaalaha shiikhuu noo keenay ashaku qofkii inuu ka shakiyey fii manhiyin canhu fii ficli manhiyin canhu maca ixtimaali ziyaada macnaha aggaana soo gelaysaa qofkii inuu ka shakiyey shaygaa ma samaysa mise ma samayn ayadoo u dheertahay hee inuu ka shakisan yahay inuu sameeyey tusaale ahaan markaan fiili dhaho ma saddex baa tukay mise waa afar maxaan qaata horta inaan tukaday saddex laakiinse saddex inaan qaata aan tukade laakiinse maxaa igu jira inuu afar noqon karo way igu jirtaa soomaahan anaa saddex ku dhisay laakiinse maxaa igu jira qofkii wallaahi afarna way noqon kartaa way igu jidha marka ixtimaalusiya macnahaasa laga wadaa qofku inuu shaygii afarta ahaa inuu yidhaahdo saddex miyaa mise waa afar kadibna uu yidhaahdo saddex iga dhig hal xabbaan ku darsanayaa xabadda ahabaa ku darsata haduuraye laakiinse xabaddaa inaa afar tahay miyuu hubaa yah maya ma hubo marka marbaa u maxaa laynaa markaa ixtimaalu ziyaada waxaan dhici karta inay ziyaada tahay oo shan ay noqtaaba dhici karta soomaahayn inaan shan tahaba hee dhici karta macnuu waa intaa keliya qofka inuu shay tiradiis ku qabto isagoo filaya ama ka qabaqaya ama qiyaasaya ama magaranaysaa maleynaya in ziyaada ku jidho ragcaddii salaada subax laba iyo laba ragcadood bay ahayd mid markuu mid tukaday wuxuu ka sheekiya heede ma ma labadii baa tukatay mise hee mise hal baa tukatay maxaan leenahay maxaan ku dhahaynaa sheekh ismaal haye maxaan ku leenahay ya ha maxaan leenahay marba haddaa ka shakiday ma labaa tukatay mise hee mise hal waxaa qaadanaysaa inaa hal tukatay maxaad la imaanaysaa hal labaad ragcad labaad baad la imaanaysaa kadibna sujuudu sahwi su-aashu marka waxay tahay dee hal labadaaba keenay si waxaa u imaanayaa sujuud waxaa la imaanayaa adigu halkan labaad ma hubti inuu laba yahay waxaa dhici karta inuu yahay saddex inuu yahay dhici kardha marka maxaa meesha ku jira wax loo yaqaan carabi hee ixtimaal ah dee ixtimaalu ziyaada ku jira meeshii marka in ixtimaalu ziyaado jira darteed maxaa la samaynayaa sujuudus sahwi warkaama ku dhacay waa marka waa masalada afaraad oo keenaysa hee sujuud sujuud sahwi keenaysa wa sujuudu sahwi sujuudu sahwigu sunnatun waa sunno laftigiisa waajiba maaha sujuud sahwigu hee waaba sunno qof hadduu ka tagaba laftigiisa waxba lagama rabo hadduu sujuud sahwiga laga rabo ka tago maxaan leenahay haddaa kasooga tagtayna kasooga tagtay haddii kamaa oga tagtayna waqtigu dheeraadana saasay kaaga tagtay wa maxalluhu booska sahwiga lala imaanayaa qabla asalaami waa intaan la salaamo naqsan assalaamu calaykum intaana dhihin waa in la yimaadaa qofka hadduu salaadii oga baxo isagoo suusahwi ka tegaya kuma soo laaban karo haduu kama oga baxo suusahwigii buu ilaabo markuu salaamu aleykum buu soo xasuusta suusahwi in laga rabay waxaan leenahay wakhtiga haduu aada u fogaaday hee ha soo celin hadduuse wakhtigu fogaan ee wakhti yar u yahay hee suusahwiga la imow mar labaad salaamo naqso kadibna warkaamaa ku dhacay taasna wuu sameynaya insha allah ayadoo faahfaahsan waxaa ugu tegi doonaa kitaabta waaweyn faslun fil awqaati waqtiyadii allatii waqtiyadaasoo tukrahu la karaahiyeystay fiiha dhexdeeda asalaa in la noco yaani xaaraanta tahay wey in salaad la sameeyo dhexdeeda haddaad salaad samaysid ma guntamayso salaadu ma ansaxayso haddaad samaysid warka ma ku dhacay haddaad ku dhex samaysid salaada la sheegi doono kaa ansixi mayso waqtiyadan shanta waqtiya ee aan la ogolayn salaad in la tukado wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa lama tukado fiiha shantaa waqti dhexdooda ilaa salaatan salaad mooyaane salaad baa la tukan karaa salaadaasoo lahaa leh sababun sabab leh salaad sabab baa la tukan karaa sababtu saddex midkood waaye salaadan sabab ka horeysay sabab mutaqadim baa la dhahaa salaada iyo sababta inay wada socdaan sabab muqaaran baa la dhahaa muqaaran oo isla socdaan salaadan iyo sababtu inay kala dambeeyaan sababtu ina dambayso sababun mutaakhir baa la dhahaa sabab dambayso shiikhu wuxuu ku yidhi marka salaad sabable baa la tukan karaa keliya sababtuu sheegay ma sababtee sababtii mutaqadimka ahayd ama sababtii muqaaranka ahayd sabab mutaakhirah salaada lama tukan karo shiikhu muxuu ku yidhi wa khamsu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha lama tukado ilaa salaatan salaad mooyaane lahaa lahee sababun sababla mooyaane salaad sababla mooyaane waaya marka salaadan sababta leh waxaa ka fiirinaysaa salaada eegaysaa salaadan sababtii keentay ma sabab horaysaybaa mise waa sabab hadda la socota mise waa sababa ka dambaysa salaadaa fiirinaysa miisaankaaga maxaa fuulaya miisaankaaga salaadaa ka dhiganaysa tusaale salaada la yidhaahdo aduu eebba kuu roonaado iisoo qabo salaad salaadii duhurka ee ku dhaaftay oo xilligii casarka tobankii galabnimo ama afartii galabnimo aad xasuusatay maxaan leenaha salaadaas waa salaad duhur ah sababteedii meela mutaqadim salaada markaa fiiriso sababta goortii salaadan ay waajibtay goormay ahayd zawaalu shamsi maba dhoweynba soo soomahayn maxaan leenaha markaa salaadan kaa tagtay duhurka ee casrka tukanaysid salaatun lahaa sababun eh? sababun mutaqadim buy soomaaan waa kaa maxaa la mida taxiyatulmasjidkii masaajidkiin aa soo gasho masaajidkaa soo gasho laba ragcaad tukana salaada casamkii laga baxay sababtu maxay tahay sababta inaad salaadan labada xabaa tugto maxaa waaye dukhuulu lmasjid soo soomaaan marka sababtii salaadan laba ragcadaa ah inaad tukato arkanta dukhuululmasjid bay ahayd sababta dukhuululmasjidka ah ma salaada la socotaa oo markii salaada aad tukanaysa baa dukhuulmasjid samaynaysa mise way ka horeysay duulmasjidka horeeyey a macnuu warkamaa ku dhacay waxaa la mida haddaad soo weysaysatay sunnatlwuduu haddaad tukanaysid haddaad soo weysaysatay raga ragca oo sida waxay leedahay laba ragcaoo la tukado oo sunnaabay leedahay waa fahmi soo waxaasoo dhan baa ku jira weeye ayib janaasadii baa lamida waxaasoo dhan baa lamida salaadii aan sheegi jirna mucaadada aan dhihi jirnay waa lamida salaadii casarkiibaa rakcadaheeda tukaday caadi baa u tukatay salaad saxiixa baa tukatay kadib baa jamaaco kala heshay lasoo lasoola soo celisaa maxaan leenahay way kuu banaanta maxaa yeele salaadan mar hore soo waajibtay sababkeedu waa horeeyey sabab muqaarin maxaa laga wadaa xilligaa salaada tukanaysid sababtiina way joogtaa sida salaatulkusuufkii oo kale qorax madoobaadka kaafka waa qorax madoobaadka kusuufna waa dayax madoobaadka qoraxdii markay madoobaatay maxaad tukanaysaa salaad layidha salaatulkusuuf sooma ahayn markaa salaadda xidhanayso allahu akbar a intaa ku jidhid qoraxdiina meeda way madowdahay salaadan kusuufka inaan tukada waxaa keentay hee isbedel ku dhacay qoraxda isbedelka qoraxda ku dhacayna meeye weli weli buu joogaa marka waxaan idhnaa sababka salaadan keena waa muqaaran salaaddii wula socdaa ayadana waa la tukan karaa roobdoontii baa lamid ah. markaad roobdoonaysid maxaa la roobdoontay abaar baa jidhay markaad salaadii xidhanaysa ah roobdoonaysid abaartii weli waa taagan tahay muqaarin wey marka sababta hadday mutaqadim tahay ama muqaarin tahay labadaba waa tukan ka dhaaf xiliyadan salaaddii la karaahiyeystay amaa sababtii salaadda ka dambaysay tusaale ahaan inaad ilaahay bardaarta salaatul istikaara aad tukato sunnatul istikaara sunnatistikhaara waxaa la dhahaa qofki inuu laba raaco tukado kadibna duca gaara oo la yaqaan inuu ducaysto waxdhesoohayn marka ducadu in la ducaystaahi waa sababun lisalaati salaadna sababtii keenta weeye mida sababtina gorma imaanaysaa markaa asalaamu calaykum assalaamu calaykum tiraahdo ayaa ducadu bilaabanaysaa marka sababta oo ducada ah way ka dambaysaa labada ragcadood ma sameyn kadib marka casarka iyo salaadahan bacda casarka iyo meelaha waqtiyada la karaahiyeystay ma tukan kadhid haddaad xaramkii xihanayso cumro xihanaysa baa la mida cumrada qof markuu rabo inuu xidho laba sunna ayaa loo sunneeyey inuu laba raacdoo tukado kadibna hee uu dhaho labeyk allaahuma cumratan cumra ilaah kuu xidhay laakiinse labeyk allahuma gormay bilaabanaysaa markuu laba racdo tukado marka sababtii baa dambaysa ayaduna waa la mid bacda salaati subxi subaxa salaadiisa kadib xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso wa cinda tuluucihaa markay soo baxdo haddana xataa tatakaamala ilaa ay bixideedu ay soo dhammaystiranto kow oo watartafica ay kor u soo kacdo qadra rumxin in waran laeg waran in la eg saa markaa u fiiriso qoraxda in waran la eg markay dhulka u jidho waxaan leenahay salaaddii waa la tukan karaa marka salaaddu waa caadi xilligaa karaaya maaha marka in waran laega culummadu markay qiyaaseen rubuc saac weeye shan toban daqiiqo afariy toban daqiiqo meelahaas inta marka wax soo baxdo ilaa inta shan iyo toban daqiiq laga gaarayo inay sugto waayo maxaa waqtulkaraahiye weeye waqtigaas wa idastawad iyo qoraxdu markay dhexda ku ekaato xataa tazuula ilaahay iilato wa bacda salaati alcasri iyo salaadii casar gadaasheeda xataa taqruba ilaa ilaa ay ka dhacayso ilaahee dhiciddeeda laga gaarayo wa cinda alguruubi markii dhicidda wa cinda alguruubi iyo marka ay dhacayso laga bilaabo xataa yatakaamala ilaa uu dhammaystirmayo guruubuhaa dhiciddeedu ay dhammaystirmayso bacda salaati alcasri laga soo bilaabo ilaa inta qoraxdu ka dhacayso waxaa laga wadaa ilaa qoraxdu soo guduudanayso intaa waa mid qoraxdii buyuudkeedii laga bilaabay ilaa dhiciddeedana waa midii labaad warkabaa ku dhacay soo maa yaa salaada subax laga soo bilaabay ilaa qoraxda ka soo baxayso markay soo baxday ilaa intay ka gaarayso shan iyo toban daqiiqana hee waa labo istiwaagiina waa shan buu ku noqonaya marka istiwaaha markay baashu bartanka marayso shiiku nooma sheegin bartanka markay marayso salaadu waa karaahiye in la tukado yacni waa xaaraama tukan kadhid ilaa yowma aljumuca mooya maalinka jumcada mooya maalinta jumcada tukan ka dhahay mushkilo male marka haddaa soo gasho masaajidka tobanka subaxnimo soo gasho ilaa salaada duurka laga gaaray intaba iska tukan kartaa istiwaa iyadu male gaara faslun fi salaati aljamaacati kanaa dhammaynay salaatuljamaacada fasalkeedii qofkiinu jamaaco ku tukado salaada fasalkeedii wey jamaaca maxaa laga wadaa jamaaca waxaa laga wadaa rabdu salaati almaamuumi rabdu salaati almaamuumi bisalaati alimaami rabdu salaati almaamuum imaamka kan la tujinaya salaadiisa in lagu xiro bisalaati limaami imaamka salaadiisa in lagu xiro rabtu salaati lmaamuumi hee bisalaati limaami ma'muumka salaadiisa in lagu xiro imaamka salaadiisa jamaaca la yidhaahdaa wa salaatu ljamaacati salaada la yidhaahdo jamaacada in salaada jamaaca lagu tukado yacni shantii salaad ee garamaysaan in jamaaca lagu tukadaahi sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey madhabka dhexdiisa madhabkaan dhigayna oo shaaficiyada dhexdiisa qowlal badan baa ku jira shiikhu mid buu ka qaatay wuxuu yidhi salaada jamaacadu sunno muakada wey buu laakiinse waxaa raajixa salaada jamaacadu inay tahay fardu kifaaya fardu kifaaya fardukifaaya maxaa laga wadaa waa waajib salaada jamaacadu in la tukado inaad salaada jamaacada jamaaca ku tukataahi waajib weeye sunno muakada maaha sida raajixa warkaan waa ku dhacay soo maa marka sunna waajibka waajib nooceeya waajib kifaaya kifaaya waxaa laga wadaa bulshada qeyb ka mid ah hadday jamaaco ku tukato adigii markaa waajibnimadu kaa dhacaysaa saasaa waajib laga wadaa waajib kifaayaya marka salaatuljamaaca maxaa weye waa fardu kifaaya baa dhahaysa fardu kifaaya weeye wa calalma'muumi kii ma garanaysaa la tujinaya waxaa laga rabaa markuu raba inuu cid ku xidho an yanwiya inuu niyeysto aljamaacata inuu jamaaca la tukanayo muxuu niyeysanayaa inuu jamaaca la tukanayo inuu niyeystaa duunal imaami imaamkasa maya <clears throat> imaamkase hee maya oo imaamka inuu markuu cid tujinayo yaa markaa cid tujinaysid inaan adigu imaamina tahay aad niyeysataa waajib kugumaaha haddaad doonto waxbaha niyeysan waa iska tukan ka dhac waa fahamta soomaahan laakiinse cidda kaa dambaysa oo kugu xiratay ayaga waxaa waajib ku ah in hadday jamaacad doonayaan hee ay niyeystaan in la tujinayo in la tujinayo niyeystaan waay haddaysan niyeysan jamaacada ajarkeeda helimayaan wakaa meesha intaasuu ka wadaa wacalal ma'muumi ma'muumkii waxaa laga rabaa an yanwiya inuu niyeysto aljamaacata jamaaca inuu niyeysto duunal imaami imaamkasa lagama rabo imaamkase hee waajib kuma aha waa laga rabaa asaga sunna u tahay inuu niyeysto lakiinse waajib hee kuma aha halkaa marka sheikhu wuxuu noo sheegay shardiga koowaad ee jamaacadu leedahay qofkii la tujinayo waa inuu niyeystaa inuu jamaaco yahay markaa salaada waajibkaa soo xihanaysa maxaa dhahaysaa markaa duhurka xihanaysaa waxaa niyeysanaysaa salaad duhurah oo waajib ah inaan tukanayo oo jamaaco ka tukanayo intaasaa u raacaysa marka maxaa raacaysa inaad jamaaca ku tukanaysa inaad niyeysatid saddexdii jamaaca inaad ku tukanaysid baa raacinaysaa warkaa waa ku dhacay ayib wayajuusu waxaa kaloo bannaan an ya'tama inuu ku xidho alxuru kii xorta ahaa bilcabdi inuu addoon ku xidho oo addoonkii inuu imaam noqdaa bannaan walbaaliqu qofkii qaangaarkaayo ninka weyn ahaana hee inuu ku xidho bilmuraahiqi kii ma garanaysaa aan qaangaarka ahayn laakiinse mumayiska ahaayee toddobada soo gaaray toddobaiwaa soo gaaray muraahiq maxaa weeye qofkii ma garanaysaa eh, aan qaangaarka soo gaarin yani eh, mumayiskii baa laga wadaa walbaadiqu qofkii ma garanaysaa qaangaarka inuu ku xirta ayaa bannaan bilmuraahiqi kii mumayiska ahaayo wax kala soocayay oo aan qaangaarka noqon oo wiil sideed sana jira hadduu ku tujiyaa waa caadi hadduu faatixadii saxayo walaa tasixu ansixi mayso qudwatu rajulin nin inuu ku xidho bimraatin haweeney nin inuu haweene ku xidho hee ansixi mayso warkaama ku dhacayn maxaa kaloo ansaxayn saddex kale ansaxayn ayaduna ninku inuu ma garanaysaa mid labeebshaa ku xirtana ansixi mayso soo laba maa qoftii dumarka ahayd mid labeebshaayna ku xirtana ansixi mayso maxaa yeelay gabar buu ku noqon karaa maxaan ka wadaa kii khunsaha ama khunsihii khunsihii kuma xiran karo khunso kale horta soo saddex soo laba ma ninku islaam kuma xiran karo koow khunsi khunsana kuma xiran kara labo taa waa ninkii khunse khunse kuma xiran karo asna khunse khunse he kuma xiran karo mid khunhaana islaamkuma xiran karo islaamta imaam uma noqon karto asna hee ma noqon karo waka walaa qaari'in mid mid faatixadii karayo yaqaana kuma xiran karo biummiyin mid faatixadii khaldaya qaarigan la sheegay mid qur-aanka dusha ka haya maaha mid faatixada sugaybuu saasuu fuqahada dhexdeeda qaari waxaa lagu noqdaa hee qof inuu faatixada ka adag yahay ummina maxaa ku noqonaysaa inaa faatixadiis jabinaysid iska jir marka sheikhu wuxuu ku yidhi walaa qaari'in kii faatixada saxayeyna hee kuma xiran karo biummiyin mid hee faatixadii baabi'inaya mid jimjista ka dhigaya oo see buu oga dhigaya meel aan shidnayn buu shidayaa xuruuf dheeraadu ku soo darayaa xuruuf buu hadduu xuruuf macnihii qur-aanka khaldaysa buu khaldayaa warkaama ku dhacay maa ummi baa la dhahaa kaas kuma xiran karo kuma xiran karo adoo faatixada meel saaraya umiga ku xiran ku xiran buu kuhi sheikh wa ayu mowdicin meel walba oo sallaa uu ku tukado qofku filmasjidi masaajidka dhexdiisa bisalaatil imaami imaamkii salaadiisana uu kala xidho fiihi masaajidka dhexdiisa ku jiray wa huwa qofkaasoo caalimun og bisalaatihi imaamka salaadiisana la socdoo og ajza'ahu way ka gudaysaa oo salaadii waa ka gudaysa ka ansaxaysaa maa lam yataqadam haduusan ka hormarin calayhi imaamkatuusan ka hormarin xaggan shiikhu laba shardi oo khafiifa buu noo sheegay kow qofkii masaajidka kula tukanayey waxaa loo shardinayaa laba shardi buu ku yidhi kow inuu imaamkii la socon karo inuu imaamkii hee la socon karo ilaa masaajidku muu labaatan dabaq ahaado kan labaatanadaa ku tukanaysid imaamkii la socon kadhib saddex siyaabood inaad kula socon kudhid inaad imaamka uba jeedidba oo indhaha saartay cid imaamku uu imaam u yahay inaa he ayaga hee aada u jeedo inaad imaamka codkiisii maqlayso imaamka inaad la socotaa muhiima ah, shardiga koowaad shardiga labaad inaadan ka horeyn imaamka haddaa imaamka ka hor marto salaad way kaa jabaysaa tusaale imaamka hadduu xaggan taaganyahay safkan safkaa ka horeeya haddaa ku tukatid adoo imaamka kan kuu yahay salaadu way kaa jabtay warkaamaa ku dhacay marka ay xiranaysid haddaa ka horeysid kuwa xirmi maysoba kuwa kuwa xirmi mayso marka waa qofku labadaa shardi shardi hore aan soo baa jira kee weeye shardiga saddexaad baa hadda maraynaa shardi hore kii koowaad muxuu noqonayaa qofkii maamuumkaha la tujinaya inuu niyeysto jamaaca inuu niyeysto shardiga shardiga koowaad shardiga labaad waxa caalim bisalaatihi imaamka salaadiisa inuu la socon karo shardiga saddex maxaa soo baxay inuusan imaamka ka ka horumarin oka waman qof wa ayu mowdicin meel walba oo sallaa uu ku tukado fi filmasjid masaajidka dhexdiisa xaaluu ku sugan yahay bisalaati limaami imaamka salaadiisana uu la tukado fiihi masaajidka dhexdiisa walxaal huwa isagoo caalimun og bisalaatihi imaamka salaadiisa oo la socon kara ajzaahu wayhee way hayase keliya wayhee way ka gudaysaa waayahay maa lam yataqadam hadduusan ka ka hormarin imaamkii weeyaan wakaa calayhi imaamkii wa in sallaa hadduuse tukado kaa waa qof masaajidka imaamkii iyo maamuumka haddii masaajidka ku wada jiraan meel kasta oo masaajidka kaga jiro ninkaas imaamka maamuumka ahi imaamka wuu kula xiran karaa bishard inuu hee jamaacana niyeystay labo imaamkana la socon karo saddex uusanna ka hormaraynin ka waran haddii bannaankii ku tukanayo qofku meel banaanka masaajidka aan ahayn waa tan wa in sallaa hadduu ku tukado qofku khaarij almasjidi masaajidka meel ka baxsan qariiban minhu masaajidkana u dhow wa caalimun bisalaatihi salaadana la socon karoo salaada ka warhaya walaha xaa'ila wax derbiya ah oo hunaaki halkaasna uusan jirin jaaza way bannaantaha iyaduna warkaama ku dhacay xaail waxay wax teedh ah tusaale wuxuu ka wadaa inaa ku tukatay banaanka oo kaleeto meesha maaratay minaarada ku taalo banaankaas inaa ku tukata kalu sheegaya hadaa banaanka masaajid miya masaajidkii waa kan xaggaasna waa banaankii haddaa banaankan ku tukato imaamkan masaajidka ku jiro wuxuu yidhi mushkila ma leh salaada waa ansaxaysaa shuruuddan iska fiiri keliya kow qariibun min inuu u dhow yahay dhowaansho inuu jiro dhowaanshihu marka waxaa ugu badan saddex boqol oo dhudhun aduu boqol iyo afartan iyo afar meelahaas boqol iyo afartan mitir meel u jirta meesha ugu fogo inuu intaa u jiraa ilaa inta ka sokaysa qariib waay intaa markaa waa inuu u dhowya imaamka u dhow haddaa maqashid macnaheed maxaa weeye waa boqol iyo afartan mitir iyo wixii ka sokeeya markaa waa ku dhacay soo maahan ayib qariib inuu u yahay labo imaamkiina la socon karo imaamkiina la socon karo salaadiisi saddexdii siyaabood idinkula socodee asagii imaamkiina wax teera uusan udhexayn waxteer maxaa laga wadaa yani hadduu rabo inuu imaamkii soo aado uu soo aadi karo waa laga wadaa teerka yaa tusaale hadde eh, teer maxaa noqon karaa daaqad oo kale haddii daaqadii ma garanaysaa daaqad mu qofku soo mari karaa maya waxaa kahote noqon kara derbi inuu meesha yaalba laakiin hadduu albaab meesha yaal albaabkuna furan yahay ma garanaysaa uu qofku hadduu damca inuu imaankii soo aado uu imaan karo walaa xaa'ila markaa maaha maxaa yeele muxuu haystaa muxuuha xaail shayga xaail waxaa meesha ka saaraya qofku inuu imaankii u imaan karo shardigaasa meesha ku jira hadduu imaanki u imaan karo albaab inuu meeshii yaalo oo kaleeto furan marka waxaan leenahay teen meeshii ma yaalo wakaa aan soo bobsino marka waa in salla hadduu tukado qofkii khaarijilmasjid hadduu ku tukado bannaanka masaajidka qariiban minhu meel masaajidka u dhow wa huwa isagoo caalimun og bisalaatihi salaaddii imaamkana la socon kara walaa xaa'ila wax teerana hee hunaaka halkaa uusan jirin asaga imaanka udhexeeya jaaza bay bannaanta arrinkaas waxadul qurbi dhowaansho xadkeeda iyo jaangoonteedu waxa weeye baynahumaa imaamka iyo maamuunka inta u dhexeyn kartaa hee alaau miati diraacin diraacin saddex boqol oo dhudhun taqriiban saddex boqol oo dhudhun marka saddex boqol oo de waa iska boqol iyo afartan iyo afar boqol iyo afartan iyo shan boqol afartan iyo lix mitir weeye meelahaas intaas waa in adiga imaamka kugu dhexeyn ka dha warkaa waa ku dhacay soomaa marka haddii safafku badan yihiinna imaamka laga soo xisaabin maya kitaabka horaa soo laga soo xisaabinayaa safarku wixiiaa laga soo xisaabinayaa nambarka ah haddii imaamku kaa fog yahayna waxaa laga soo xisaabinayaa wax idin dhexyaysan jirinna adiga imaamka laga xisaabinaya haddii wax idin dhexya jiraanna ciddaa idin dhexaysaa laga soo حسابنا هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين